kitaab xuduudi xuduudi buu kitaab yahay alxuduud jamcu xaddin weyaan jamcu xaddin luqadana waxaa lagu yihaha xadka almancu wixii wax manciyo mancin iyo celin ayaa la yihahdaa oo waxaad leedahay xadadtuhu can amrihi ay manactuhu arrinkiisii baan ka celiyey ayb sharcigana waxaa weya marka xuduuddu cuquubaatun muqadaratun fi diin waa cuquubaad diinta dhexdeeda lagu qadaray waa cuquubo diinta dhexdeeda lagu xadeeyey ama dilbow noqon karaa ama karbaashow noqon karaa ama gacangoysmay noqon kartaa adiga waa cuquubo sharcigu ou xad u yeelay waa cuquubo sharcigu ou xad u yaalay ayb cuquubadaas sharciga marka saddex nooc w cuquubada sharciga kitaabulxuduud aan ku daraasay doono saddex nooc kama baxsana alqatlu wlqacu wljaldu cuquubada xuduud hadaan u feeriso saddex nooc alqatlu dil yaa iskala dilka murtadkaa la dila yaa iskala dilka shuftada mooryaanta dadka jeedka u istaagayso oo ummadda dilayaan xiraabada inamaa jazau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuula wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu kuwaas yaa dilka iskale sidoo kale zaaniga nikaax soo maray ninkii zinaysto nikaaxsama mar dhagaxaa lagu dila ayb walqacu nooca labaadee cuquubaadka sharcigaas duud waa goysmo gacan goysmo goysmada marka yaa laga gooyaa tuuga wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma ayb yaa kalea laga gooyaan moryaanka maalka qaadanayo oon dadka dilayni halkaas jidow ku jiraa jidka ummadda waa jidgooya u taallo waa shufto dad ma dilo laakiin xoolaha ka dhacaa dadka kaasoo kale see la eeda lug iyo gacan isdhaafaa la geeya inamaa jazaa ladiina yuxaaribuuna allaha rasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin y gacmihi isdhaafaa loo jaraa badanaa qacigu maalu ku tacalluqaa goysmada wax maal ku tacalluqa gacanta iyadaa wax lagu qaadaan cuquubadan marka qofku inuu madaxado iyo tuugaduna si tartiiba ah qofka kaagaxada derbigu kaaga soo boodayaa guryahu qodayaa jeebka gacanta gashana lama arki kara tuugi kaasu marka isaga gaan gacanta midigta halkaas inaga jaro sharcigu marka xikmadiisa aa maxtuuga gacanta uga jaray xikmada ku jirtaa waxay ta horta asagu inay u noqoto inuu ka joogo waxaasoo kale taaniyan qofka kale ee ku dhiira lahay dembigaasna inuu ka joogsado haalitan muslimiinta ninkan ou khayaani lahay hadhow ama wax ku darsa lahayd ama shirko inay la gasho laga yaabo ama inay dukaan iyo alaab iyo maal u dhiibtaan laga yaabana calaamaday u tahay ninkii halkaas ka jaran marka la arko cuquubo darteed looga jaray nin walbaa muxuu garanaa marka tuug inuu waxba ku darsan maayo xigmadaasna waa ku jirtaa ma garani wljaldu kan kale waxaa wey nooca saddexaad waa waa karbaash jaldigana d waa wixii intaas ka fududo ninkii nin qadfo zino ku qadfo ama gabar qadfo iyo ninkii khamro cabo caqliga xoogaa iska iska sakhraamiyo iyo zaaniga oo bikriga ah isago oo aan ahayn ayaa lagu sameeya cuquubaad marka saddexdaas nooc waa qatliga qaciga jaldiga qatligu marka yo qaabilaa fiirsa marka yani asraarta shareecada in la fahmaa la rabaa maogtahay qatligu wuxuu qaabilaa dunuubtku ugu waaweyn ayaa qatliga loo jideeyey dembiga ugu weyn waa murtadnimada dembi weyn sooma waa kufrigii iyo qatliga isqaabilayan iyo wax asaga ku xigo oo ah zinada nin reer laho haddana zinaysanayo ah wax gaalnimo ku xiga ayb iyo liwaadka nin nin wax ka raadinayo isna in la dilo maxaa yeelay riddaduna diimahay fasaadisaa zinaduna maxay fasaadinaysaa insaannimaday fasaadinaysa iyo abtirsiga insaannimada iyo abtirsigay fasaadinaysaa qacigana ilaahay waxa u yeelay maalka fasaadkiisa qaciga gacangoyntu waa ka yartahay dilka laakiin maxay qaabila gacangoyntu waxay qaabilaysaa amwaal la fasaadiyo nafta yani diinta ugu weyn iyo nafta maalkaa ku xigay dabcan maalkii waxay fasaadinayana qaci baa loo sameeyey xubintaan marka uu mar walba wax ku xadaayo waa in horta iyada la jaraa ayb lidalika marka sharciga waxaad arkay inuu xad u yeelay inuu sharcigu inuu xad u yeelay ayaad arkaysaa ninkii rubcu diinaar waxay la eg xado gacanta jaf ayb baabu diyaad markaan maraynana ninkii nin gacanta ka gooya ka waran hal gacan ninki nin ka gooya mxuu misfudiya laga raba soo ma misfudiya laga raba ninkii nin gacan ka gooya fiiri marka nisfu diya ayay marna la qiimo ekayd marna qiimaba looma yeelin waa la jaray sharci wax qiima uma osyeelin markay aaminka tahay nisfu diya udhigantaa gacanta markay gacanta khaaimad ay tahayna wax qiimaa maladadkaan marka ku qayli kuqaylin kuqayldhahayo sharciga hadii la keeno dadkao dhan gacmaha maa laga gogoynay dadkao dhan tuuga miya marka sa u noolaa karaan dad kulligood wada tuugaa say u noolaa karaan bilah calayk marka waa dunuun iyo owhaam shaydaanka u meeriyey mana dhacda badan waxaa weya toban qofaa gacanta laga goynaa mujtamaca toos mel meel allaale meesha gacmaha lagu goyo waa ka nabad badan tahay waana ka tuuga yartaa meelaha kale dhulkaan hadda haddaad aragto xijaaz sacuudiga qofka waxaad arkaysaa waa la aqimaa salaada dukaanka dhan mara yaraa saas isaga saaraa salaadaa la aadaa wax tuuga iyo lagama cabsi qaba badan ma garan hadday saas hadda laftirkeeda xaj iyo cumro iyo daas hadii qofkii qofkii ku tago waa arkaa na qofkii arkayna waaba arkay hadday saas na laftirkeeda oo mara layska saaro alaabtiiyo dukaanka iska dhex taalo marka amnigaas oo dhan maxaa keena cabsi qofkan uu qabo waa hadii waxbo gacanta la jaraay bacdi naas waa laga yaaba inay leeyihiin dadka madaxda ayaga dadkooda iyo boqortooyada iyo xajkaas laguma oogo masaakiinta yaa lagu oogaya war haddii xukunka jawr ou soo gala xataa wuu ka roon yahay inuusan jirin isaga dhanbansaas inuu qofka fahmo xataa haddii masaakiinta lagu oogo dembiga boqortooyad ayagaa lahaanayo laakiin nafciga ummadda eh, ummadda usoo laabanaya marka waxaa weya in layskaga dha haddaan la heli karin sidii cumar ibnulkhadaab oo kale yani maaha in la yidha anagu haddaanan heli karin cumar khilaafadiisa ma rabna diin in la yidhaa khalad waxaad heli karta horta hal inta kale arag noocoodna hadda ujeedna laakiin mithaal un baan kala jeedaa ayb waxaa kaloo iyadana marka jirta ayb jaldiga isagana waxaa loo yeelay cuquusha waxa fasaadi iyo cirdiga diinta iyo nafta iyo maalka marka laga yimaado cirdigaa ku xiga sooma cirdiga marka maxaa lagu fasaadinaa hebel zani yahow yahay ninka dhaho markhaati ma haysaa maya sideetan karbaashaa lagu dhufaa taasna umada caayada iyo waa uga yaraalaha maanaa soomaalida aad ku arkaysa oo intaas caay iyo yani afxumada aa ku yaraalaysa xuduudda ahmiyada ay leedahay waa maxay ahmiyada ay xuduuddu leedahay waxaa weeyaan xuduuddu horta waa zawaajir xuduud waa canaan meeshii xuduud laga oogaayo dadku canaan uma dhinna waa ka ji galay nabadgelyana waa barwaaqo iyo nabadgelyo lidalika xadiidka abu daauud oo werinaya wuxuu ahaa fi lardi axabu ilaa ahlihim daru arbaciina sabaaxan hal u oogo korkiisa yaa umadan yahay afartan subax afartan subax oo rood waxaa ka fiican hal xaoogo hal maalin oo tuug gacanta yaa khayr kaiir marka arrintaas uu cili oo wuxuu yihi wasababu fi hada ana alxuduuda idaa uqiimat inkafa annaasu aw aktaruhum kasiiru minhum can tacaadi muxakimiin waxaa weya xuduudda hadii la oogo in badan oo dadka kamida ah yaa waxay joojinayaan inay muxaramaadka isa siiyaan oo ay xaaraan ku dhacaan dadka badankood in badan oo kamida ah xaaraanta waa ka jogay waidaa turikat ilmacaasi haddii macaasida laga tago kaana sababan fii xusuuli barakaat in baraka la helo yay sab u tahay min asamaai walidaalika <coughs> nabi ciise markuu yimaado oo dhulka yani fasaadka uu ka yaabo nebiga muxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam hal mar xoolaha la liso liqxada hal mar lisida waxay ku filan tahay shacab dhan geedka rumaanka yani eh, eh, geedka rumaanka harsanaya jamaaco dhan oo kamaa qaala sala allahu alayh ali wasalam dhurwaaga aasaarta qaar waxay sheegay dhurwaaga iyo ariga waa is ag dhaaqaya waqtigaas sababtuna waxay tahay dhibka adduunyada ka jiro oo dhan macaasida sabab waxa cadaawad adduunyada ka jiro oo amni darada keenayo xoolaha xataa dhexdooda iyo xayawaanka xataa ha ka dhex jirtee waxa sababay waa macaasida haddii macaasida la waayo wax col isku noqonaa maba la helayo soo ma garan haddii macaasidii la waayo noloshii marka waxay noqona nolol aada u barwaaqo badan marka saa darteed laxadun yuqaamu fi lardi axabu ilaa ahliha min an yumdar arbaciina salaaxa hal xad inay oogo yaa waxuu ka fiican yaha fartan subax roob inuu do-o lidaalika gaalada waa arkeen arrintan iyadaa waxay ku dadaalaan oy ka bilaabaanba muslimka inuusa isku xukumin diintiisa war dadkii islaamka ahaay intay ayagu baxaan maraykankan ku xukumaynaa diin islaam ma lahane dalkoodii waxay aaminsanaayeen dhaqankoodii ahaay oo ay rumaysnaayeen inay isku xukumaana loo diidan yahay bilahi calaykum dadkaas xor xor waay ma la dhihi karaa been waay adduunye xoraa jirta wax ka jira maaha adduunye lays adoonsanayo sababta waxaa wey adiga fikirkaaga xor uma tihi fikirkaaga iskada iimaankaaga baada xor u ah lidaalika marna ma ogola meel diin ilaahay looga dhaqmaayo xad laga oogaayo gaalada ma ogolan ayb hadday jirtana waxay ku dadaalaan intay ku baabi'i laha intay afar munaafiq usoo diraan intay munaafiqiin usoo diraan iyy zuulinayan laakiin muslimiintu hadday ogaalahayn ahmiyadda xuduudda ku jirta de waxaa wey waa ku dadaali lahaayeen mushkilada wadankan ka jirtana markii horena gaalada waxaa la diriray muslimiinta dadkii diinta lahaayaa gaalada la diriray dalkan markay gaaladu baxayeenna niman ayagu ay wataan oo karaaniyaal u ahay uga sii tagteen waddanka wadanka marka maxaa ninku marka nin e, e, macalin kaa tegay adiga kabiirkiisa kaaga tegay de kabiirka macalinka waxa kuu sheegi jirin buu kuu sheegaya gaaladii markay dalka ka tageen waxay la imaadeen marka wadankan marka xoor nimo qaata la yiri waxaa la keenay koodisha benaala la keenay roma qaanuunkii allaa lasoo qaaday keliya waxaa laga bedelay keliya salaadaha iyo e, maalmo soonka bisha ramadaan iyo waxyaalahaas laga iyo nikaaxa iyo furiinka iyaa laga bedela bas inta kale sideeda naloogu naloogu dabaqay sidaas marka arrintan ahmiyadeeda in laga hadla daruuri maahan arrin oo iska siyaaso siyaaso aan macno ku dhisnayn ma ahane bal waxay kamid tahay diinteedna qeyb kamida saa ogaada ahmiyaadka ahmiyada xuduudda ay leeda waxaa kaloo kamida ibnulqayim kitaabkiisa adaa dawaa kitaabkiisa la yidhaha adaa wadawaa wuxuu ku yidhi wa cuquubaatu dunuubi nawcaani dunuubta cuquubadeeda laba nooc waay dadka dembiga macaasida ay samaynayaan cuquubada ka dhalanaysa laba nooc waaye sharciyatun waqadariyatun buu yidhi cuquubo sharci ah waa mid hadda aan gelayno xuduudiiw cuquubo sharci oo sharcigu uu dhigay iyo cuquubo qadari ah sharcigu ma lagu qorin laakiin haddaad ilaahay caasiso adiga abaaraa kugu dhacayso abaartoo kale colaada oo kale cuquuba qadariya min allahi kaaga timi markaasuu yii ibnulqayim fiiri faidaa uqiimat sharciyatu haddii cuquubadii sharciga ahayd la oogo rafacat alcuquubaat alqadariya haddii cuquubaadka sharciga xuduudda la oogo waxay kor waxay qaadaysaa oo ay rafcinaysaa cuquubada qadarigay rafcina hadday dadku xuduudda oogaan abaar iyo colaad iyo ilahay waa ka qaadaa ma ku dhacayso soma garanin maxaa tii sharciga ahayd baa la oogaa maogta ayb aw kafafathaa ama haddii xuduuda la oogo cuquubo markaas oo qadari ah waa laga yaabaa inay dhacdo laakiin khafiifay noqona markaas cuquubaadka sharciga eh, waxay khafiifinayaan cuquubaadka qadariga walaa yakdu rabu tacaala yajmacu calaa cabdihi bayna alcuquubatayn allana laba cuquubo adoonkiis ma ku kulmina tii sharciga tii qadariga labadaba ma ku kulmina ilaa idaa lam yafi axaduhumaa <coughs> birafci muujibi dembi allahuma de in cuquubadii midkood aanu rafcin karin dembiga ayb markaasuu yidhi hadalkan uga socda kan wa waidaa cudilat alcuquubaatu asharciyatu cuquubaadkii sharciga ahaa haddii laga tago oo dadku aysan oogin xuduudda istaxaalad waxay isku gedinaysaa qadariyatan cuquubo qadariya isku dhedens cuquubo oo qadar xag alla ka imaanaysa isku dhedhanaysaa waa goorma haddii laga tago cuquubaadkii sharciga xuduudii istaxaalat qadariyatan warubamaa kaanat waxaa la arkaa inay ahaato ashadda min asharciyati tii sharcigu dhigay inay ka darnaataa laga yaaba midda alle uu keenayo subxaana wa tacaala annaga ma kudhex jirna mas ma ku jirna taas waa kudhex jirna waa kudhex jirna waxaa weyaan qisaasta waa xukun sharci ah sooma waa cuquubo ninkii nin dilo haddii la dilo waa lagu kala badbaadaa sooma lama samaynin saas waa laga tegay qisaastii odayaala ah marka milyan iyo shan boqol oo kun iyo laba milyan iyo diyadii ka dhigtay cuquuba qadariya nagu dhacday markaasa inta dhimanayso maalinkii ilaaha ilaahay baa garanay heer ay gaartay yani kun shilin qof in loo dilo iyo aan baa xataa so cuquuba qadariya marka maaantaas ayb abaar waa nagu dhacday ayb biyo waa nagu soo fatahay somaa intaasoo dhan dad jaa'iriin ah oo munaafiqiin waana lagu salladay wax ay dhaafayan aan jirin nafci aan lahayn dur iyo dhib un maaha ay dadka ku hayaan ma intaas oo marka cuquuba qadariya maxay noogu dhacdeen tii sharcigaa la layacay oo laga tegey haddii midda sharciga la haysto waxaano dhan ama waa ma jiri lahayn ama waa la yaraa lahay naam sheekhu fiir marka meesha kaala hadla warubama kaanat duunaha waxaa laga yaabaa inay ka yaraato cuquubadii sharciga tan qadari inay yaraato walakinahaa tacumu laakin cuquubada qadariga waa camimaysaa ogow nin dembigii galay iyo ninaan gelinba waa ku dhacaysaa dadko dhan bay abaar haday dha dadko dhan bay taabari laakiin cuquubada sharciga fiiri kuma dhacayso ilaa ninka dembiga geysta maahani haddii iyada la sameeyana tii qadari waa laga badbaada oo caamka ahay marka meel ummadda uga roon inay xuduudda oogto ma jirto marka in lagu dadaalo xuduudda oogitaankeeda waa daruuri ayib arrinkaa marka ibnulqayim kitaabkiisa adaa dawaa ayuu ku sheegay sheekh waliyullaahi dahlawi kitaabkiisa la yhaa xujatullaahi albaaliga waliyullaahi dahlawi culamadii hindiyo ahaa meeshaan hadda belhiyo ahaa ninka nahbada xadiidka ninka keenayba ahaa kitaab weyn oo laba mujalado leeyahay isagoo hal mujaladna waa jiraa xujatullaahi albaaliga la yihaa asraarta shareecada ka hadlaa waxaan maxaa sidaan loo yii kan maxaasaan loo yeelay ayuu ka hadlaa wuxuu yii xuduudda marka maxaa loo yeelay markuu ka hadlayo duu dhahay iclam ana min almacaasi maa sharaca allahu fiihi lxadda macaasida waxaa kamid a qayb uu xuduud ilaahay u yeelay oo ninkii sameeya cuquubo ilahay kitaabkiisa ugu qoray wadalika marka macaasida xuduudda loo yeelay macaasidu waxaan nidhi qaar xuduuda loo yeelay qaar xuduuda loo yeelay tuugada iyo zinada kamid amracabka qaarna xuduud looma yeelin kafaara laakiin loo yeelo waxaa ka mid a ah hihaarka waxaa kamid a ah maalin ramadaan qof inuu xaaskiisa jimaaco waxaa kamid a ah qof muslima inuu si khalada u dilo kama taas kafaara loo yeelo xad looma yeelin magaratay midda saddexaadna waxaa weyaan kafaarana looma yeelin xadna looma yeelin naago ajnabika oo dhunkaday oo kale naago fiiriyey waxyaaba kafaarana hadda loo yeelin tana aan loo yeelin intaasoo dunuub marka midna maxaa xad loogu yeelay midna aan loogu yeelin waxaa weeyaan wuxuu ku yidhi wadalika kullu macsiyatin jamacat wujuuhan min almafsadati macsi kasta oo kulansatay dhinacyo badan oo mafaasid ah kulansatay bian kaanat waaba inay tahay macsidu fasaadan fi lardi dhulkay fasaad u tahay waqtidaaban calaa uma'niinati lmuslimiin muslimiinta nabadgelyadooda iyo xasiloonideeday dhib ku tahay macsidu wa kaana lahaa daaciyatun fii nufuusi bani aadam bani aadamku waa jecel yihiin shay ay jecel yihiin laa tazaalu tahiiju fiiha walahaa daraawatun laa yastadiicuuna iqlaaca minha xaalaa jacayl iyo shahwana uhayso oo aynan dadka uga joogi karin nacam bacda an ushribat quluubuhum biha wa kaana fiihi dararun laa yastadiicu lmadluumu dafcahu dhibaa ku jiro ninkii madluumka ahay ma awoodo inuu iska dafciyo oo iska celiyo naftiisa uu ka celiyo in badan wa kaana kaiira alwuquuci dhicitaankeedaa badan inay dhacdo nacam hadday marka dunuubtu sidaas ay tahay fa milu hadihi lmacaasi buu yii macaasidan oo kale laa yakfii fiiha tarhiibu bicadaabi alaakhira macaasida noocaana kuma filna keliya in cadaab aakhira laysku cabsiiyo macsidu haddii ay saa tahay noocaas tahay hadda meeqa sifo macsidan kugu sheegay waa macsi dhulka fasaadinayso nabadgelyada dadka siibaysa oo qaadayso nufuusta qaarkood ay jeceshahay ayb qofka madluumka ah uusa iska celi karin awood uunan ulahayn inuu macsiya iska dafciyo isku soo duubduub qofka halkan jooga waa fahmi karaa mooryaannimada isbaarada isbaarada dhulka fasaaday ku tahay <clears throat> nabadgelyada dadka khalkhal ay ku tahay ayb nufuusta daaci ugu yeerayaa jiro maal aan la shaqaysanin oo la daldalayo soo ma jeedid ee ku dar madluumkii kii lagu dulmina iskama celin karo waa nin baabuur wato magaala wuxuu ka shaqeeyaa jidkan amni ba u baahanya lama dagaali kara ninkan wuxuu ku qasmay inuu iska dhiibo lacagta dembiga noocaa saas oo kale ah wuxuu ku yidhi aakhiro keliya in lagu cabsiiyo kuma filna waa in cuquubo adduunyada ku dhacda inay jirto oo macsida uga jiro taasaa marka xuduudda loo sameeyey laa yakfii fiiha tarhiibu bicadaabi alaakhira bal laa budda min iqaamati malaamatin shadiidatin calayha wa ilaamin liyakuna nacam liyakuna bayna acyunihim dalika fayardacuhum camaa yuriiduunahu marka waa inay jirto cuquubo adag oo ka celinaysa waxa ay rabaan maalinkay arkaan marka inaan loo naxariisanaynin oo inta la dilo halkaas maydkooda jidka la waraayo ama gacanigi lug isdhaaf la goynayo waa waabaqayaa nin walbaa gacantiisai lugtiisa u cabsanay ayb inta dhimanaysaa waa yar tahay inta hadhow iska cararayso ammaan laga helaya ka badan nacam ayb dadku waxay un arkaan keliya ninkii ree hebel ahay la dilay keliya arkaya nacam laakiin kam oo ree hebel laftirkooda ku badbaadaysaa oo balaayo iyo dhib iyo uga badbaadayso ayb marka macaasida aan xuduudda lahaynna ee aan xadka loo samayninna dabcan waa macaasi mafsadadoodu ay ka yar tahay kuwii hadda aan soo sheegnay ayb xuduuddu marka inahaasaan uga gaabsanaynaa saasayna marka daruuri ay u tahay de mujtamac xuduuddii aaminsan haddana aan lagu oogeynin waa nasiib daradana haysata ayb waa nasiib daradana waa kan kutubtii noogu taallaa qur-aankii noogu taallaa maca daalika shacabna uma soo jeedo shacabka laftirkiisa in badan uma soo jeedaan dawla hadda usoo jeedo xuduud inay oogtaana male hadda marka iimaankii kitaabka iyo iyo axaadiidtii yaaba allahu aclam xaalkiisu sida uu yahay kitaab xuduudi baabu xadi zani wacan abi hurayraa wazayd bni khalidin aljuhaniyi radia allahu canhuma ana rajula nin oo min alacraabi reebaadiyaha kamid ataa ah rasuulalahi u yimid sala allahu aleyh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah anshuduka bilah allaan kugu dhaarinayaa ilaa qadayta inaad ii xukunto lii aniga bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa ay xukunto ilaahay baan kugu dhaarinayaa ilaa aad kitaabka alle xukunto faqaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi wahuwa isaga iyo afqahu ka fiqhi badnaa wahuwa isaguna afqahu mid ka fahm badan buu ahaa minhu kan hore ee hadalkii hore yidhi <coughs> nacam buu yidhi haa faqdi baynanaa bikitaabillahi kitaabka alle nagu xugun wadan lii iina idin aniga inaan hadlo haa buu yidhi kitaabka ilaah nagu xukun annaaan hadlo idhegeyso faqaala wuxuu yidhi qul dheh qaala wuxuu yidhi ina bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa casiifan qawsaar calaa haadaa midkan bow qawsaar u ahaa fazanaa bimra'atihi naagtiisau ka zinaystay wa inii ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna cala wiilkayga arajma maxaa ku qoran ya anna calabnii wiilkayga korkiisa arrajma inuu yahay faftadaytu markaa waxaan ku furtay minhu isaga eh, kaga furtay bimi-ati shaatin boqol neef oo ari ah iyo wawaliidatin iyo addoon horniga intaanan ku siinaye wiilkan rajmiga iga baaji naam fasaltu ahlalcilmi baan su-aalay ahlucilmigaan weydiy halkaa marka waxaad ka qaadanaa nebigii oo nool inay bacdi saxaaba ay fatwo jireen xadiidkan laga qaadana laakin bixadrati nabiyi ma ahayn dabcan hadii qofka fatwo looga baahdo nabigiina uunan joogin waa sheegi jireen wax ay garanaan asxaabta fasa'altu ahla alcilmi meeshaas marka culamada mustalaxa qaar baa waxay usoo qaataan qofka inuu inuu xadiidka sheegi karo akri karo iyadoo beledku uu joogo nin uga cilmi badan <clears throat> laakiin inay fiican tahay in dadka lagu toosiye qofkaas fa ahbaruunii waxay ii sheegeen anamaa calabnii wiilkayga jaldu mi-atin boqol jeedal inuu korkiis ou yahay iyo wataqriibu caamin sanad in la dhoofiyo la musaafuriye marka boqol jeedal qur-aankaa sheegay wataqriibu caaminna sunnadaa ku dartay waa la yeelaa marka wa ana calaa mraati haadaa ninkaan naagtiisana ee laga zinaystana arrajma ayaa korkeeda iyadaa dhagax in lagu dilo ay tahay sababtoo iyada nikaaxay ku jirtay markay zinaysanaysa faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay macbuudka nafsadeeday gacantiisa ku jirte la aqdiyanna walle xukume oo xukume baynakumaa idinka dhexdiina bikitaabillahi baan idinku xukumayaa alwaliidatu addoonta iyo walghanamu iyo ariga raddun calayka adaa lagugu soo celina neefka aad addoonka aada dhiibtay iyo boqolkii neef oo ari adaa dib usoo cesho adaa iskale wa calabnika wiilkaaga korkiisana jaldu miatin boqol jeedal ayaa ahaatay wa takriibu caamin iyo sanad musaafuriskiis waqdu kalla oo jarmaad yaa unayso unaysow ilaa imra'ati haadaa midkaan xaaskiisa u tag fa in ictarafat hadday qirato dembiga farjumha rajmi dhagax ku dil muttafaqun caleyhi wahada lafdu limuslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa zaaniga bikrigaale in boqol jeedal iyo sanad musaafurisa ee zaaniga oo nikaax soo marayna in lagu dilaayo dhagax in lagu dilaayo waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa labada qof ee kala zinaysatay waxaa dhici karta midkoodna inuu muxsan ahaa kan kalena uusan muxsan ahayn mid walbaa xukunkiisa lagu qaadaa ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa xuduudda inay ku sugnaan karto qirasho maxaa yl nabiga wuxuu yihi naagtaanu hadday qirato rajmi waxaa ku jira haddaysan qiranin waa la daynaa marka xuduudda marka cuquubadaanu qofku waxay ugu dhici kartaa imaa inuu qirto wa imaa calaa bayinatin markaati zinada iyada marka markaatideedu waxaa weyan afar waay zinada markhaatideeda waxaa weeyaan waa afar <clears throat> waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa xuduudda in wakiilla isaga noqon karo nebiga ninkan unays la yira ayuu diray orado wuxuu yidhi adiga soo fuli buu yii xuduuddan marka nebiga ayaa awood siiyey uu kusoo fuliy ayb waan cubaadata bni saamitin an cubaadata bni samiti radia allahu canhu qaal qaala rasuulu sal l slam khuduu canii iga qaata khuduu canii xaggeyga ka qaata faqad jacala allahu alla wuxuu u yeelay lahuna iyaga sabiilan jid albikru bilbikri bikriga bikriga ka zinaysanayo jaldu miatin waay wanafyu sanatin iyo sanad musaafuriskiis whayibu biayibin jaldu miatin waay boqol iyo wrajmu iyo rajmi ayb rawaahu muslim xadiidkan kii hore muxuu uga duwan yahay hal mas'alo uga duwan yahay qofka muxsanka ah qofka muxsanka ee nikaax soo maray haddii uu zinaysto labadaba waa laysugu daraa boqol jeedalna waa lagu dhufanaa dhagaxna waa lagu dilaa kabacdi maxaa wuxuu leeyahay jaldu miatin warajmu cali baana saas sameeyey maalin kamiisa ayuu jeedlay maalin jimcaana waa rajmiyey markaasu wuxuu yidhi jaladtuhaa bikitaabi illaahi warajamtuha bisunati rasuuli lah sal l sl waxaan ku jeedlay yii kitaabka ilaahay lana ilahi waa ilaaqa azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda sunaduna rajmigii bay keenta marka ayb culamada shaaficiyada ayagu midaan damba ma qabaan in layska rajmiye unbay qabaan laakiin mar haddii xadiidku ansaxay waa la yeela waa laysugu daraa labadan rawahu muslim khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiilana waxay tahay waagii hore xukunka jiri jira waxuu ahaa walaati yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna allahu xataa yatawafaahuna almowta o yajcal allahu lahuna sabiila ama in jid ilaahay u yeelo jid u yeelista marka waa tanaa khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila markii marka saasay ahayd ilaahay baa jid u yaala markii dambe oo sidaana lagu xukumay xadiidka albikru bilbikri jaldu miatin macnaheedu ma aha marka bikrigu markau bikri ka zinaysto boqolaa lagu dhufanaa ayib haddau bikri ou ka zinaysto ayib maaha in macnaheedu inaan la yeelaynin sidaan ma aha xadiidkii horan kusoo marnay bikri oo ka zinaystay ayib xadiidkii horan kusoo marnay waan abi hurayraa radia allahu canhu qaal ataa rajulu min almuslimiina nin muslimiinta kamid a ah, yaa u yimid rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama walcaal huwa isagoo fi lmasjidi ku sugan fanaadaahu waa u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah inii anigu zinaytu waan zinaystay faacrada canhu nabiga waa ka jeestay fatanaxaa waa ka fatanaxaa wuu leexday tilqaaa wajhihi wejigiisa ku aadankiisa u leexday intuu soo wareegtay wejigiisa isku soo aadiy haddana faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah inii zanaytu faacrada canhu nabigana waa ka jeestay halkan marka waxaa laga qaadanaa isqarintu inay fiican tahay qofku inuu is-asturo inuu is-asturo haddii dembi ka dhacay zinoo kale ay ka dhacday aan la arkin markaati hadda aanay jirin waxaa u roon inuu markaa is-asturo ilahay u toobo keeno nebiguna marka ma aanu eh, faacrada nebigu waa ka jeestay waa ka jeestay yani waxau rabay in ninkaanu un ama ninkaanu yani makraj iyo inuu helo iyo in marka iyo hadalkaas uu leeyahay iyo iyo waxoogaa ka yar lexleexday xataa sannaa dalika calayhi ilaa uu ku celceliyey arbaca maraatin afar jeer inuu ku celceliyey waa zinayst waa zinayst waa zinaysta waa afar jeer halkaan marka culamada qaara marka waxay qabaan qofku markau qiranayo zinada hal mar hadduu qirto inaysan ku filnin afar jeer inuu qirto markaatidu maadaama afar oo ahay qiraalku inuu afar noqdo naam laakin taas ada saas daruuri uma sii ah. falamaa shahida calaa nafsihi markuu naftiisa ku markaati kaca arbaca shahaadaatin afar markaati dacaahu rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nabigaa u yeeray faqaala wuxuu yihi abika junuunun wuxuu yihi kaada adiga mawaalimaa ah kugu sugan naam abika junuunun wuxuu sidaan uleeyahay waxay tahay war ninkaan amow un helaa yacni inuu keligiis allow tawba keeno xuduudana waxaa weya in allaale inta qofka yani shubha iyo in allaale inta jarin laga dheeraado qaala wuxuu yihi laa maya ma waalini qaala wuxuu yihi fahal axsanta waayahay nikaax wax ma ku guursatay muxsan ma tahay qaala nacam buu yihi ha hadda kahor nikaaxa kusoo guursaday faqaala rasulla sal sl rasuulka wuxuu yihi idhabuu bihi la taga farjumuuhu dhagax ku dila soo rajmiya muttafaqun caleyhi marka dhagax lagu dilaayo maaha qofka muminkaa inuu is yiraahdo cuquubadan waa maxay foosha xun oo dhagax qof lagu dilaa iyo waa dhaqankaas shuqul gaalaad a warkaas naa maxamed nin ka naxariis badnaay adduunyadan ma jirin mu'miniintana saa u naxariis badnaay gaalada naftirkooda nebiga unaari naftooda nebiga uga naxariis badnaayo marka nebigii oo sidaa raxiim u ah haddana raxmadda qaarkeed waa jaahilnimo lama ogola raxmadda qaarkeed waa jahli lidalika ilaahi subxaana wa tacaala muxuu yidhi walaa ta'kudkum bihimaa ra'fatun fi diin illah naxariistiisa idayn qabanin azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhumaa miata jalda walaa taakudkum bihima ra'fatu fi diin illah in kuntum tu'minuuna billahi alyawmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin marka haddaad tiraa adiga waxaan u naxariisanaa nin cuquubo ilaahay ku dhacday oo cuquubo loo xad galay yaan aniga u naxariisanaa waa badbaadinaa iyo malaaliish inta dhiiba iyaan naftiisaan badbaadinaa ama uma naxariisanin ninkaas god unbaad sii gelisa lidalika sheekh lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa xuduudda naftirkeeda waxaa loo soo dejiya naxariis ee naxariista waxay tahay mid guud iyo mid gaar ahaaneed xuduudda waxaa weeye naxariis guud waay hadda min ninkaas zaaniga marka dhagax lagu dilo meeqa cirdi ayaa badbaadaysana meeqa cirdiebaa badbaadaysana meeqa haween oo laga ziraysa lahay ama yacni meeqa dad oo xumaan rabo oo nafliga fasaadin lahaa iyo halkaa markuu istaagayso xuduudda waa naxariis guud marka dadka qaarkood waxay rabaan qof inay naxariistiisa fiiriyaan mujtamac la fasaadiyaan wax soconaa marka taas maaha ayb waxaad arkaysaa nin baa nin la xusul xusul duuba wuxuu xusul duubaa nin qof muslima kas u dila inuu badbaadiyo naxariis oo u arkaa waxaas marka inuu ninka u naxariisana umaleeya laakiin meeqo qofood ayuu dhib usoo jiidaa qofkaasna yani sharcigu wuxuu ilaaliyaa naxariista guud maahane hadday iska hor timaada naxariis gaar aan ah, mid guud midda guud baa la hormarina ayb lidaalika marka ay isku dayeen qof dembi galay oo dil mudan in layska cafiyo layska dhaafo maxay sababtay marka taas qoladii wax laga dileen inay nin kala dilaan kuwii kalena inay nin kale kuwaana dilaan qabaa i dhana isku laaya noocaas soo ma jirta qadaa-i dhana isku laayo naxariista marka aawa marka naxariis kuma jirta marka xuduud ilaahi oo laga tago waa naxariisa kuma sugna ayb la tagay marka soo rajmiye an ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal lamaa ataa maacis bnu malikin marka uu yimid ila nabiy sal slam qaala lahu wuxuu ku yihi lacallaka qabalta war inaad dhunkataa laga yaabaa aw amadta inaad bunjaysaa laga yaaba oo taabatay aw mase nadarta inaad fiirisaa laga yaaba qaala la buu yii maya yaa rasuul allah magaa ka zinaystayintaas nebiga wuxuu isleeyay ninkaan bal un waxun u badbaadaan mar laakiin haddii wixii ay caddaadaan lama cafi waa ku dhuftay nebiga walidaalika ninkaan markii la rajmiyey waa cararay dhagaxda markii laga badiyey waa cararay markaasuu nebiga wuxuu yidhi war maxaad ugu kaadi weyseen lacalahu inuu naftiisa beeniyaa laga yaabay inuu isbeeniye hadduu isbeeniyey marka laftirkeeda waxaa muuqanaysa in markaas la dhaafa haduu yidhaa war adiga beenaan sheegayo ma zinaysan waa laiska beena maxaa xuduuddan waxaa loogu talagalay canaan un ma ogtahay wacan cumar bn khadaab radia allahu canhu anahu khadaba cumar waa qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi in allaha bacta muxamadan waxaa kaloo xadiidka hore laga qaadana iimaanka asxaabta n hataa asxaabta dadka ku dhaco dembiga sida ninkan maacis oo kale iimaankooda waxaad fahmaya inay dhagax in lagu dilo ogolaayeen dembigaas weyninka oo la weynyaha darteed lama gaari kara marka wacan cumar bn khadaab radia allahu canhu anahu khadaba waa qudbeeyey faqaala wuxuu bacaa muxameda bilxaqi nabi maxamed xaq ayuu la soo bixiyey waanzla caleyhi kitaaba buu kusoo dejiyey fakana fima anzla allahu caleyhi wixii alla uu kusoo dejiyey aayat rajmi ama fakana fima nzila fima unzila caleyhi aayat rajmi fakana fima anzla allahu caleyhi wuxuu alla kusoo dejiye waxaa kamid ah aayat rajmi qara'naahaa waan akrinay wawacaynaha fakana fima anzla allahu caleyhi aayat rajmi naam saas weeyaan fakana aayat rajmi fima anzala allahu caleyh waa ismkii kaana waay gadaal mara aayadda rajmiga waxay ahayd wixii nabiga lagu soo deji alla uu kusoo dejiyey qara'naahaa waan akrinay wawacaynahaa waan xifdinay wacaqalnaahaa waan garanay aayaday ahaan jirtay washaykhu washaykatu idaa zaneeyaa farjumuuhuma albatta aayaday ahaan jirtay naam farajama rasuululahi sal l slam nabigaa dhagax wax ku dilay warajabnaa bacdahu anagana dhagaxaan wax ku dilnay gadaashiisa soo ma jeedid marka qiraadeedii baa la nasaay xukunkeedii laakin waa baaqi marka ilaahay marka maxaa xikmadu waa maxay in aayadii qur-aanka laga nasakho xukunkeediina waa joogaa la dhaho xikmadeeda waxay tahay in lagu fiiriyo dadka bal qofka beeninaayo iyo cidda aan beeninaynin in la kala fiiriyo faakshaa waxaan ka baqayaa buu yihi cumar cumar wuxuu ahaa mulham muxadat u ahaa ayb faakshaa waxaan ka baqayaa in daala binaasi zamaanun dadku haddou wakti la dheeraado in daala haddou dheeraado binaasi dadkii ou la fogaado zamaanun wakti an yaquula qaailun qaail inuu yihaahdo qof inuu yihaahdo maa najidu rajma fi kitaab illahi rajmiga dhagax wax ku dilista annaga kitaabka ilaahay kuma hayno kama kama helayno fayadilu marka ay dhumaan bitarki fariidatin fariido ka tegideed anzalaha allahu alla oo soo dejiyey marka waxaa ku sugan marka meeshaan cumar waxaan ka baqaa buu yidhi inay dad rajmiga ay diidaan marka waa dhacday marka dad badan baa rajmiga inkiray khawaarijtaa ugu horreysa waxay dhaheen rajmiga maadaama uusan kitaabka ilaahay ku jirin wax rajmiga ma jiro boqol karbaashay zaani ku dhufa jireen ama muxsan ha ahaado ama yos ahaan maxaa yaele ayagu kitaabka keliya raacaayo sunnada ma raaci jirin marka khawaarijtii baa ugu horreysay zamankaana ninkaan la yihah waxaa laga sheegay xasan turaadi ninkaan suudan joogo xasan turaadi saasuu isaguna yii naam wax rajmi la yihaha ma jiro yii naam rajmi wax jira ma ah ninkaas ayaan dhoweyd culamada suudan waxay soo saareen fatwo ay leeyihiin zandaqay ku xukumeen zindiiq waay wuxuu yidhi naagta muslimada ah nin gaala ah waa guursa karay naag muslimada kirishtaan waa guursa karay nin kiristaan wax diidaa ma laha ijmaacii marka culamada ayuu ka hor imaana see naag muslimad <clears throat> muslimada taxta rajulin kaafir ay ku noqona nin inkaaro ku dhacday marka ninkaas dad badan marka waxay u haystaan muxarir diiniya inuu yahay ninkaas nin diin u halgamaayo loo haystaa dhibkaba mararka qaar meelaha uu ka imaanayo munaafiqaas oo kale qof nifaaq wato inuu haddana sheeganayo inuu diinkii u nusreynayo waxyaaba badan ninkaas asxaabtu iska caayi jiray dhihi jiray asxaabtu iyo tafsiir jadiida in la keeno a dhihi jiray oo waktigan waafaqsan maxaa hadda maskaxdii waa furfurantay asxaabtu dad maskaxdooda xirantahay oo iska reebaadiyay ahaayeen waxaas camala marka mufakir islaami lagu leeya mufakir islaami ma waa zindiiq kaasoo kale zindiiqa sharciga u yaqaana marka cumar wuxuu sheegay waa soo baxeen markaasu wuxuu yidhi fa yadilu ay dhumaan marka maxay ku dhumayan bitarki fariidatin hal shay oo ilaahay farad yeelay oo laga taga waa lagu baadiyooba meeqan ka tagna anaga marka xuduud oo dhan ba maba ina lilahi wa ilayhi raajicuun marka waxaa weyan hal meeqo fariido oo alla uu dadka ku waajib yaal oo maqanaa jirta maanta cumarna culi hal fariido ood ka tagtaan inaad ku dhuntaanan ka baqayan ku baadiyoogaan ilahay waxaan weydiisanayna xaraasha islaamka inuu noo soo celiyo waxa ummadda dhan ku wada xiran oo dadka yani camal jamaaci ahna in muslimiinta ilaahay uu garansiiyo inay fahmaan oo ay la imaadaan xuduuddaas wixii keli keli nooga maqanad inaan ku dadaalno nin walbau naftaadaad mas-uul ka tahay waina rajma rajmiguna xaqun weyaan fi kitaabillahi ilahay kitaabkiisu ahaaday calaa man zanaa qofkii zinaysto korkiisu ahaaday idaa axsana haduu nikaax ku dhowrsado min arijaali nin nimanka kami xaal u kamid yahay wanisaai naagahaba idaa qaamat ilbayinatu hadday markaatidu istaagto ay qumto aw kaana alxabalu ama ur naagti ur ay leedahay nikaaxna laguma oge aw alictiraafu ama ay qirato muttafaqun calayhi وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين wsal llahu waslm calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq